gartaa isim kastoo alif iyo nuun u dambayda ma waxaad iska leedahay siyaatl funuuna ku jirta maya alif isim kastoo alif iyo nuun u dambayda siyaatu alif nuun kuma wada jirto qaarna waa siyaado qaarna waa asli alifta iyo nuunta maxaa lagu garanaya waxaa calaamad u ah laba xaraf wax ka badan waa inay alifta nuunta ka horayso laba xaraf wax ka badan sida miaaladan aan sheegnay hadda fiiriya cimraan meeqaa ka horayda saddex cuhmaan meeqaa ka horayda shacbaan meeqaa ka horayda khalaa saasaa la rabaa waxaa la rabaa laba xaraf ka badan inay ka horaydo laba xaraf wax ka badan waa inay alifta nuunta ka horaydo sharaxayna indhigaa kawaakibka وcلاaمة زiياadتهma أن يkuna qبلهma أكثر من حرفayn kahdه الأمثلة ثaلاثة ka waran hadii laba xرف ka horeydo mid مضacف yahay mida shidan maxaa la samaynaa laba اعtibaaraad aad kuu banaan inaad ka dhigto تضciifku inuu أصل yahay oo saddex xرف ka horeydo markaasna tira waa maalaينصرف maxaa yeelay aliftiiya nuuntaa ziyaada ah, saas waa kuu banaanta waa kuu banaanta sida xasaan oo kalead waxaad leedahay min alxisi aa laga leedahay xisi oo siintu shidneed soo ma jeedid malansarf wey xasaanu aad leedahay kalena waxaad laga keenaad leedahay min alxusni xusni marka xusni hadii la yidhaha labada siin hal mida asala nuuntuna waa asal ee ziyaada maan markaasna waa munsarif aad leeda wey markaas facaal wey marka labaa kuu banaan inaad tidhaahdo tadciifku waa asal oo min alxisi a keenay wasnigiisuna waa faclaan waa maalansarif iyo inaad tidhahdo min alxusni a laga keeno labada siin midaa asala nuuntuna waa asal ee ziyaada mada aan markaasna wasnigu wuxuu noqonaa facaal waana munصarif ah, xayaan a lamida inaad tidhaahdo xayaan labada yo-ood ah, labada yo-ood labaduba waa asal waa dhigi kartaa ah, xayaata laga keenay xayaata min alxayaati in laga keenay iyo oo aad tidhahdo waa malayansarif xayaan iyo inaad tidhahda min alxayna laga keenay xayaan nuuntu waa asal siyaado maaha labada yood hal midaa asala xayn xayn waa halaag min alxayn a laga keena waa munsarif markaas marka haddii laba xaraf ka horaydo oo mid mudacaf iyo shadan yahay labada wejiba waa ka dhigi kartaa mid kaa rabto ka fiirido waay wa maca صifatii wayamnacaani aliftii iyo nuuntii siyaadadaha sarfiga waa mancinayaan maca sifati sifada la jirkeeda sifada la jirkeeda calamkana waa la manciyaan sifadana waa la manciyaan laakiin sifada markay la mancinayaan laba shardi ilaah hal shardi matniga kuu dhigay bishardi allah taqbala waa inaysan sifadaasu aqbalin ataaca wadaalika mihaalkii ka sakraan oo kale wey sakraan waxaa la rabaa mu'anafka inaan ta u gelin Ah, muanadka inaan ta u gelin sakraan sakra alaleey faclaa lagu keena aclaan muanadkiisa faclaa lagu keena sakraan nin marqaansan gabadhii marqaansaneed maxaa laleeyahay sakraa cadshaan nin ooman cadshaa adbaan nin caraysan adba facla waa in lagu keeno ta weynaysan gelin laba maadu mid yah inuusan taba lahayn sida raxmaan oo kale raxmaan muanasba male iyo muanas waa leeyahy laakiin muanaskaa wuxuu ku yimaadaa facla sida sakraan iyo cadshaan iyo qadbaan oo kale labadaas mid waa inuu noqda ah, inuusan balahaynba muanas sida raxmaan oo kale iyo muanas waa leeyahay laakiin muanaskiisu muxuu ku yimaadaa facla labadaas mid waa inuu noqdo maxaa la diidaa inuu muanas yeesho muanaskiina ta u gasho markaas faclaanku ma noqon karo waxa weeyaan maalansarif munsarif noqona marka siyaadaة اأlf والnuun marka ay sarfiga la mancinayaan صifada meeqa shardiya la rabaa laba shardi shardi matniga kuu dhigay waa inuusan ta aqbalin marka waa inuusan ta aqbalin meeshaas maxaa ku jira labu mid yahy inuusan ta muanafba male sida raxmaan ama muanaf waa leey muanafkiis muxuu ku imaanaa facla labadaas mid taas waa hal shardi shardiga labaadna sharaxaa kuugu daray wasnigu waa inuu faclaan ku yimaado iclaan lama ogola fulaan lama ogola aclaan adu waa inay fadxisanta sakraan cadshaan adbaan rayaan waxaa la rabaa inuu faclaan ku yimaado bifatxi lfa aa la rabaa shardigaas sharxaa kugu daray maca صifati bishardi an yakuuna biwasni faclaan bifatxi lfa wa anlaa taqbala taa taniis uu ku yidhi labadiinaa kugu daray taa taniis waa inuusan aqbalin ima lnnahu laa muanaa lahu muanaa male ka raxmaan lismihi tacaala aw lna muanahu facla ama muanaskiisu facla uu ku socda labadaa shardi ay leedahay sifadu maca siyaadati dhaf wanuun markay sarfiga la mancine wa ama alcujmatu cajaminimada falmuraadu kan loola jeedo bihaa cujmada an takuuna alkelimatu kelimadu waa inay ka mid noqoto min awdaaci alcajamiyati cajamiyadu waxyaalahay dejiday kelimaadkii cajamigu dejiyo w kelimadan asalkeedu waa in cajami dejiyo ah, wuxuu ku yidhi sawaan kaanat min awdaaci furs maalan iraanaa dejiday awil ruum ama reer yurubaa dejiyeen oo talyaani iyo abaa dejiyeen reer rooma awil hindi ama hindiyaa dejiyeen awil ifrenji ama faransiis aa dejiyeen awil xabashati ama xabasho iyo soomaali iyo aad dejiyeenba ah, xabashada soomaalida waa lagu daraa ah xabash macnaheedu gaal maahan horta ogaada masalada keeni kala hoos bixin xabashada waa jinsi loo dhasho soomaalidu ayagu waa muslim waxa weeyaan laakiin xabasho xabasho marka la yidhaahdo ma soo gelayaan xataa suudaanti waa soo geli oo xadiis ay ku jirtay niman xabasho masaajid ku cayaara culamadu suudaaniyini ahaan yidhi marka waa un dad iqliimkaas degan wey awil barbari berbertaanu berbera maaha berberada iyada maaha ee waa wadankan la yidhaahdo algeria ama se maxaa kaloo la yidhaahdaa jazaa'ir labada magac isla leeyahy waddankaasay degaan barbarku halkaas dad niman dega waa barbaraa la yidhahda barbaraa la yidhahda aw kayru daalika ciddii rabta intaas ha deji ah, intaas ha deji waa kelimadaan carabu dejin oo cajami dejiyeen ah, waa kelimad aan carabu dejin oo cajami ay dejiyeen waa kelmadda saasaa loola jeeda kelmaddan waa cajami markaasay soo dhex gashay kalaamka cabeen wa ama alcujmatu cajaminimada falmuraadu ujeeddada bihaa cujmo loola jeeda an takuuna alkalimatu waa inay ka mid noqoto min awdaaci alcajamiya wadalika misaalkii ka ibraahiima oo kale weeye wa ismaaciila oo kale wa isxaaqa kuwaasoo kale weeye markaasuu qaacido guudku siiyey wuxuu ku yidhi wa jamiicu mubtada ka dhigo wa jamiicu asmaai اlambiyaai ambiyada magacyaalkooda dhammaantood acjamiyatun waa ajami dhammaan waa ajami ilaa arbacatan afar marka laga reebo afar un maahane ilaa arbacatan afar maahane afartiiu kuu sheegaa muxamedun waa nebi moxamed sala allahu alay slam magaciisa wa saalixun wa shucaybun wa huudun sala allahu alayhim ah, sala allahu wasalama calayhim allaha ammaano oo marka afartaasaa carabika laba masala ardada markaa iskaga qasanta asmaada ambiyadoo dhan waa cajami ilaa afar maahane mar kale waxaa lagu leeyahay asmaada ambiyada dhammaan waa maa laa yansarif ilaa todoba maahane marna marna waxaa laga hadlaa cajami iyo carabi marna maxaa laga hadlaa munsarif iyo maa laa kala garo marna waxaa lasoo istisnoonaa afar marna maxaa lasoo istisnoonaa toddobo marka dhammaan waxaa tiraa waa cajami marka laga reebo afar afarta marka iyagu waa munsarif waana carabi oo carabaa dejiday waxaa lagu daraa saddex waa kan sharaxa kaaga dhigaya faina calayhim ajmaciina fiiri meeshuu ka qabtay sharaxa ajmaciina wuxuu ku yidhi faina haadihi arbacata carabiyatu afartan kelima waa carabi walihaada surifat sidaas darteeda munsarif laga dhigo la tanwiiniyey wa ulxiqa bihaa waxaa lagu daray fi sarfi xagga tanwiininta nuuxun wa luudun wa shiisun maxaa loogu daray saddexdan waa cajamiye likhifatiha fudaydkeed ah, siday ku fududahayna waa noo imaan doontaa sababtay ku fududaadeen waa noo imaan doontaa marka ambiyada waxaa leedahay asmaadooda dhammaan waa ajami ilaa arbaca haddana waxaa tidhaa asmaada dhammaan ambiyada waa maa laa yansarif lama tanwiinin karo ilaa toddobo ah, marka muusa muxuu yahay waa cajami Ah, waa ajami waa malansarif ah, waa malansarif waa malansarif wayushtaradu waxaa la shardiyaa fiihaa fi lcujma ajamnimadu marka shardigay leedahay marka isimka ay gasho malansarif uu noqonaa shardigay leedahay shardigeeda fiirso wayushtaradu waxaa la shardiyaa fiihaa fi lcujmati cujmada an yakuuna ismu inuu yahay calaman calam fi ljamiyati ajamnimada dhexeeda hadda fiiriya dadka ajamiga ah sida carabtoo kale kelmadna calamay u tahay kelimadna waxay u tahay waxa weeyaan nakiro maalan oo haddeer fiiri waa nuuca ah oo carabiga oo kaleeto hadda soomaaliga haddaan idhaahno faarax haddaan idhahno faarax faarax faarax ma dadka o dhan baa la yidhah mise waa kelimad qof loo bixiyo waa kelimad qof loo bixiyo waa nooc calam soo maa waa calam laakiin haddaan idhaahno maalan waxaan idhi geedi ama jimcaalan ama jaamacan idhi ma dadka o dhanaa la yidhaha hmm. kelmadoo soo qabso aan carabtu isticmaalin jimcaale ama jaamac ama geedi ya roble soo kuwaas roble kuwaasoo dhan waa carab soo maha waa magayaal carab ah. kelmado nakiraana waa lena nin haddaan idhaa nin ma qof gaaraha leh maya ah. marka waxaa la rabaa kelmadan ajamigii dejiyey inay carabnimo u isticmaali jireen oysan nakiranimo u isticmaali jirin saasaa la rabaa markaasay maalinxsarif noqon kartaa ajamigii dejiyey laftirkoodii waa inay carabnimo u isticmaalayeen oo hadda magaalo markaan idhaahno annaga waa nakiro haddaan idhaahno maalan berbera magaalooyinka o dhan ma berbera la yidhaha may waa magaalo gaaro calam soo ma waa kaas marka sida cajamigio kale sida carabtii oo kale ay cajamiguna calam iyo leeyihin ism macrifa iyo ism nakira iyo kulli waa leeyihin marka waxaa la rabaa kelmadan cajamiga markay maalinsarif noqonaydo cajamigii dejiyey dhexdooda waa inay calam ka iman markaas wey wa yushtaradu waxaa la shardiyaa fiiha fi lxujma an yakuuna alismu inuu noqdo calaman calam fi lcajamiyati cajaminimada dhexdeeda walidaalika sidaas daraaddeeda surifa waa la sarfiyey lijaamun iyo wanaxwi wixii lamida magacaas oo ah lijaamon waa ajami waa birta araska ama dameerka afka laga geliyo bir marat saas looga geliyo xakamaha waa birtaas birtaas faraska afka laga geliyo ama dameerka ama baqasha ee xakamaha ah xakamahaas wey marka cajamiyaa dejiye laakiin uma dejin bir gaara ee ayu bir kasta oo faraska afka laga geliyo magacan u dejiye marka carabtu markay isticmaashay waa munsarifa ka dhigay sababta markii cajamigu isticmaalayey ayayna ahayd nakiro cajamiga ah, oo maalaysarifka noqda marka carabiga lasoo dhex gelsho waakee waa midkii cajamigii dejiyey ay calamnimo u isticmaali jireen taas wey marka kii ay nakiranimo u isticmaali jireen carabta marka isticmaalayda munsarifi ka dhigay sida lijaab iyo wixii lamida xakamihii wa an yakuuna waa inuu yahay zaa'idan mid ka dheeraad ah calaa alaaati waa shardi labaad isimka cajamiga markuu sarfiga mancinaa shardi kalaa laga rabaa saddex xaraf waa inuu ka badany falidaalika sidaas daraaddeeda surifa loo sarfiyey nuuxun wa luudun wa shiifle marka saddexdaa magac sidaasaa loo sarfiyey waa cajami weliba cajamiga dhexdoodan calamay ka ahaayeen i cajaminimadii waa lagu haya calamna weliba wa ahaay oo marka cajamigu dejiye nuux dadka o dhan ma dhihi jirin qof gaaray u isticmaali jirin luud dadkao dhan ma dhihi jirin shiis dadkao dhan ma dhihi jirin waa calam shardigiina waa la hayaa waa waxaa iskula jira calamnimo iyo xujum ah, weliba luqadii cajamiga ahd calam ku ahayo haddana waa munsarif maxaa dhacay ee saddex saraf maha saddex araf wax kama badno shardigu wuxuu ahaa cajamigu marka uu noqona maa laa yansarif waa inuu saddex araf ka badan yihin saddexda xaraf waa yar yihiin waa fudud yihiin marka culays male ah, culays male culays ma ama ifaatu ifadii fatamnacu way mancidaa asarfa sarfiga maca alaaati ashyaaa saddex shay la jirkood ifada ifada saddex shay meeshaas intaanan ka gudbin culummada gabola waxay yidhaahdeen waa ibnu xaajibe ibnu xaajib oo culummada nuxaada ka mid ah wuxuu yidhi cajamiga xarafka dhexe hadduu ka xarakaysan yahay sidii aan ta'niifkii macnawiga ku soo aragnay waa la midoo xaraf afraad ay xarakada dhexda u dhiganta maalinsalfu noqona miaalna wuxuu uga dhigay shatara shatara waa dhufays magaciis dhufays magaciis wey oo diyaaru bakr ku yaala laakiin nuxaaba agsarkood waa diideen shardigaas ina xaakib uu sheegay waxay dhaheen maya waxaas lama shardiyo cajamiga marka uu saddex xaraf noqdo waa musarif calam ba ha ahaadee saasay yidhahdeen ibnu xaji baa inta warkaas watay waa ku diideen nuxaabdii kale ama صiatu صifada fatanacu way diidaa asarfa sarfiga maca alaaati ashyaaa saddex shay la jirkood maca alcadli cadli la jirkiis kamaa taqadama sidiis hormaray horta cadliga sarfiga waa la diidaa miaalkiisina waa soo qaatay uaada mawxada unaa mna ulaa mlaa rubaaca marbaca iyo ukana adigii soo qaatay kamaa taqadama sidii kusoo hormaray fi mna ulaa wa maca alii wanuuni ziyaadatu alif wanuun la jirkeedna sarfiga waa diidaa laakiin iiri meeqa shardiyan aheed laba shardiyan aheed shardi xaquu kuugu soo sheegay iiri labadii shardi laakiin haddeer kuu wada sheega xagga sharaxan ka sheegnay labada shardi mid ka mida midna matnigu ku yimi hadda labadii shardi matnigay kuu saaran yihiin iiri labadii shardi hadda matnigu kuu saaran waa kanaan wuxuu ku yidhi wa maca alalifi wa tamnacu صifatu sarfa wa tamnacu way diidaa aصifatu asarfa maca alalifi wanuuni aliftay nuunta la jirkooda bishardi an takuuna صifa صifadu inay noqoto shardigeed calaa wasni faclaan bifatxi اfa fada lo kor dhiga la akriyo faclaan waxaa la diidayaa fuclaan fa'da oo la godo sida curyaan curyaan curyaan waa nin qaawan uryaan soomaaliga iyo carabiga ismala soomaaliga curyaan anaga maxaa u naqan qofka jiifka naafada curyaanka curyaanaba la yidhaha curyaanaba la yidhaha waa qofkaas naafadaahoo naafoobay maya carabiga oo qof qaawan waa curyaan isaga ma haddii la godo munsarif wey maxaa yeele muanaskiisa ta idhahdo gabadha waxaa la yhaha curyaana uryaana curyaanatun a la yidhahdaa ta la geliya maxaa soo haray ada in la kasriyo ada in la kasriyo maba lagu arag sifaada luqada carabigaa sifo oo faclaan ah oo fadu kasrisantao ficlaan ah maba lagu aragba carabigaa kumaba jirto marka bikasri اfaaida maba lahayaba bidami اfaaida waa musarif maxaa soo haray bifatxi اfa bis shardi wey marka adu inay adisantaho aclaan u waay walaa yakunu muanaثuhu wa anlaa yakuuna muanaثuhu muanakiisuna waa inuusan noqon faclaanka muanakiisa calaa wasni faclaana ta oo tale waa inuusan noqon waa inuusan noqon mid ta leh saas lama ogola ee maxaa la rabaa laba mid ka mid a laba mid ka mid ah inuusan taba lahayn sida fahmaan iyo inuu ta leeyahay laakiin uu ku waxaa rabaa inuu muanafba uusan lahayn dhe horta inuusan muanafba lahayn sida raxmaan ama muanaf waaley muanafku inuu ku yimaado facla labada mid aan la raba ah, labadaasa mid laga rabo walaa yakunu muanahu wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin muanahu faclaanka muanafkiisu calaa wasni faclaanata naxwu sakraan faina muanahahu sakra sakra raxmaana mabale labadaasaa la raba maxaa soo haray uu faclaan yahay oo sifo iyo faclaan laakiin muanafkiisu ta timaado munsarif waa kana wa naxwu nadmaan nadmaan oo kale munsarifun isaga waa munsarif nadmaan ah. nadmaan waxaa laga keenay min almunaadamati munaadamaduna waa mujaalasa cala sharaab isla fariisashada sharaab isla cabidda wey ah, nadmaan ah, waa mid midkii kale waxa weeyaan saaxiib laho sharaabka la cabo wey mid sharaabka la cabo wey nadmaan wuxuu ku yidhi wa naxwu nadmaan hadda fiili waa sifo waana faclaan sifo iyo siyaatu alifunuura iskula jira nadmaan nadmaan sifa ku jirta waa shanaad isla cadid faclaanna waayaho siyaatu alifunur waa ku jiraan haddana waa munsarif maxaa ka dhigay muanafkiisiyaa tal muanafkiisiyaa tacl wa naxwu nadmaan nadmaan munsarifun weeye maxaa yeelay liana muanafahu nadmaanatu wey muanafkiyataa la geliyey in kaana waa hadduu ka ahaaday min almunaadamati hadduu munaadame ka yimid waa saas ah. in kaana min almunaadamati hadduu ka ahaaday sharaab isla cadid wey laakiin mxuu marka in kaana min almunaadamati muxuu leeyahy had waxaa dhici karta had inuu ka ahaaday min annaadimi naadim waa qof shallaayayo wey min annadmiya laga keenay taas waa maalaayansarif wey waana laysku waafaqsanya haddaad tidha nadmaan mid shallaayaya mid qoomamaynayo wey arrin ku dhacday oo uu sameeyey ama arrin uu sameeyo ka qoomamayna qof oo arrin hadda ka uu sameeyey ka qoomamayna haddii laga keeno oo mina naadib ay tahay nadmaan waa malansarif markaas sifo iyo siyo talifanuuna iskula jirta mu'anafkiisana lama gelsho ta ee gabadha qoomamaynaydo shanlaynay maxaa la yidhahdaa nadma a nadma marka kaas marka fiiri markuu kuleeyay in kaana min almunaadama markaan kuleeyahy waa munsarif waa goorma waa markuu munaadamo ka yimid laakiin hadduu ka yimid min annaadimi oo ah min anadmi shanlayto ama qobamo hadduu ka yimid muxuu yahay markaas hmm. maa laa yansarif biitifaaqina sharcayni dhiga wama idaa kaana bimacna naadin min anadmi faqayru munsarifin itifaaqan waa kan idin dhigay soo ma jeed waay halkaas waxaan haynaa sifadii waxay sarfiga la mancidaa laba shayaan soo sheegnay maca alcadli maca alli wanuun haya kii saddexaad wa maca wasni lficli wa tamnacu ifatu afar fadhi wa tamnacu way asifatu ifadii asarfa sarfigay mancidaa maca wasni اlficli wasnulficilka la jirkiisay la mancidaa wasnulficilka la jirkiisa ayay sarfiga mancidaa laakiin shardi bishardi an takuuna ifada sarfiga la mancina wasnuficil waa inay ahaato calaa wasni afcala nuun markay la mancinaya maxaa shardi aheed aclaan markay wasnulficil la mancinaydan maxaa shardiya afcal waa inay afcal ku timaado acal aar oo kale aar oo kale adal axsan afdal waa inay ku tima afcal waa wasnulficil waa shardi shardi kale laba shardi way maahan hal shardi walaa yakuuna muanaثuhu bita waa inaan muanakiisuna ta uusan lahayn waa inuusan muanakiisuna ta lahayn laba shardiya laga rabaa markay wasnu ficilka la mancinaydo shardiga koowaad waa maxay inay ku timaado calaa wasni afcal shardiga labaadna muanasku inuusan ta lahayn inuusan ta lahayn marka labay mid inuusan muanasba lahayn muanasba male muanasba male sida akmar oo kaleeto akmar waa hamso kaafaa ku xiga miim aa ku xiga ra'aa u dambeda akmar harcan akmar akmar waa licadiimi اlkumra midka waxa weeyaan kumra waxaa la yidhahdaa ra'su dakerkaa la yidhahda ra'su dakerkaa la yidhahda kumra marka licadiimi اlkumra waxaa la leeyahay akmar ninka sheelada qabo xaniyuhu weyn yihiin maxaa la leeyahay aader aadar waa afcal a ay aheed fiiri a ay aheed ah, marka qaacidada waxay tahay mar haddii laba hamso ay israacaan oo midda hore xarakatisa midda dambe reeban tahay tan dambe alifaa loo bedela ah, hadday tan hore fadxisan tahay ah, hadday midda hore ay kasirsan tahana ya-a loo bedela hadday midda hore godan tahana wowa loo bedela xarakada midda hore saaran xarfu cillo manaasibaa loo bedela hamsada dambe marka aadar asluhu adar afcal aakar asluhu akar afcal waa sidaas marka aadar dhe liman bkhasiyatayhi liman bikhasiyatayhi intifaaqun khasiyatihi miy sax intifaaqun banana ku jira marka sheelu qaba marka laba mid waynay noqoto inuusan mucanaf balahayn sida akmar iyo aadam iyo inuu mucanaf leeyahy laakiin mucanafku ku yimaado aclaa aclaa inuu ku yimaado aclaa matnigay kugu taallaa taasu fiiri waa laa yakuuna mucanau mucanafkiisu waa inuusan ahaan bitaa naxwu axmad fa ina mucanatahu xamraa weeye gabar gaduudan ama gabar cas marka labo mid waa inuu noqdo inuusan mucanaf balahayn tusaale xaan uga dhignay akmar aadam iyo muanaf waa leeyaha lakin muanafki muxuu ku imaana faclaa sida axmar xamraa labada mid waa inuu noqdo wa naxwu armalin armal munsarifun armal oo kale waa munsarif maxaa dhacay liana muanafahu muanafkiisa armalatun oo taa gasha muanafkiisaa ta u gashaa muanafkiisa ayaa ta u gashaa armala waa gabadha aan zawjka lahayn gabadha aan zawjka lahayn qofka baahanna armal waa la iska yidhaha rag iyo dumar wuxuu ahaadaba rajulun armal wamra'atun armalatun qofka baahanoo miskiinka armalaa la iska yidhaha gabadha aan zawjka lahaynna armalaa la yidhahda marka armalun aad leeda waa tanwiinine waana afcali ogow sifana waa ku jirtaa waslficilna waa ku jira waana munsarif armal sifa waa ku jirtaa oo garoobnimada amase zawj la-aantu waa sifa sooma waa tilmaam afcalna waa ku yimi haddana waa munsarif maxaa ka dhigay shardigiyaa la waayey waxaa leedahay muanafkii saabta u gasha kan iyadoo labadii shar iyadoo labadiis ay ku kulmeen sifo iyo wasnuficil uu haddana muxuu noqday munsarif maxaa dhacay muanafkii saabta u gasha khalaas wayajuusu waxaa bannaan sarfu hayri lmunsarifi maa laa yansarifki in la sarfiyo litanaasubi munaasabad daraaddeed lafdi maa laa yanصarif ahaa munsarif in laga dhigaa banaan oo la tanwiiniyo munaasabad daraaddeed ka qiraa'ati naafic oo kaleeto naafic ibn cabdiraxmaan qiraa'adiis oo kale axad اlquraa'i sabca almashhuuriin ah, qaarigaasoo kale qiraada aqriyay salasilan wa aqlaalan ah, aqlaalantu u munaasabeey aqlaalantiya munsarif ee mogta marka salaasilan u yii salaasilana waa mafaacila siiqaة muntaha jumuca ku jir ina maalansarif wey lafdigan laakiin tanwiinintu waa limunaasabati aklaala qawaariiran qawaariira maa qawaariira mafaaciila wey tanuna mafaaciila wey muxuu u munaasabeeyey tanna maxaa sababta midda dambayda oo qawaariiranta dambayda waxaa loo sarfiyey midda horay la saaxiibtay tan horena waxaa loo sarfiyey waa hooris aayadeed aayaadkaana ku soo socday tanwiin aayadihii ka horreeyey a tanwiin tanwiin tanwiin ku socday midda hore marka maxaa loo sarfiyey aayadahaas ku socday aayad aakhirkeedayna noqoto tan kalena maxaa loo sarfiyey tan ka horrayda ay la saaxiibtay marka labadoodaba munaasabaa loo sarfiyey hmm. waana mafaa'iila qawaariira fiiri malaysan wlidaruurati lidaruurati shicr daruuratu shicrna munsarif a looga dhigi karaa kelmad maalayansarif ee eh. kelmad maalayansarif daruuratu shicr waxaa loola jeedaa wasni shicirku mogtay wasanu ku socdaa haddii uusan tanwiinin wasnigaa ka jaba shaacirka marka waxaa la dhaha yajuusu lishaaciri maa laa yajuusu liqayri shaacirka waxaa u banaan ma lagama hadlayo xalaal iyo xaram ma laga hadlayo ma iska tuma kara ma waxaa laga hadlaya kelmadaha isticmaalka kelimadaha carabiga wuxuu u isticmaali karaa waxaan dadka kale u isticmaali karin ilaa mogta wuxuu isku ilaalinaya wasin si aan qaafiyad uga jebin waa u banaantay kelimad malaysarfi inuu tanwiiniyo waa u banaanta tusaalena sharxuu kugu keeno imruulqays shaacirkii ugu caansanaa ee gabay carbeed gabayga ugu caansan ninka iskale wey mucalaqaad ah, mucalaqaad wax ku leh gabay carbeedba sidiisaba gabayga ugu caansan nin kale wey ee luqa carabiya loo isticmaalo ee kelmadaanu ma carabi saxa mase ma aha meesha lagu kala saaro kelmadaanu ma saxa carabi saxa miya mase ma aha qur-aanka ugu salsan ila qur-aanka ilaha noo sheegay inuu carabi kusoo degay ina anzalnahu qur'aana carabiya ah, marka wax loo dariishado kelmadan in carabi saxa tahay in kale qur-aanka ugu sarreey maxaa laba ku soo ah luqadii caddeed oo aan wax dheehay la eragoo la hubo kuwa ugu qatarsan isaga laakiin asna waxa weeyaan macno lagama dhadhansado dumar iyo balaayo iyuu ka daba wareegi isaguna ee luqada unbaa laga fiiriy luqada unbaa laga dhedhensada ee macno kale iyo xikmad kaleeto male wuxuu yidhi wayma dakaltu khidra khidra waywma dakaltu khidra khidra cunaysatin faqaalad laka lweylaatu inaka murjili waa mucalaqadi waywma wadkur dadka u sheeguy aniga horta maalmihii cajaa'ib kala soo maray maalin ka mid aan kuu sheegay wadkur u sheeg dadka yowma maalin dakaltu aan galay alkhidra hawdajkii carabta waxay sameeyaan geela markay saarayaan qof ay samaynayaan khaasatan qofka dumarka ah oo kale markay saarayaan heeriga marka la saaro neefka geel iyo ayagu hal iyo rabti waa iskugu mid carabta waa rartaa innaga awrta le rarana saxma ayaga hasha qashay waa raranayaan cananka mala nacfi laakiin soomaaliya waxaa arkayda rabti naaxay nin wada boqol kilomitr hogaanku wada ma koraay waaba la yaaba inatiga u koro hogaanku wada boqol kilomitr cagtu maala ninka soomaaliga sax maa carabta hasha dhashay waa koraay ah. soo ma jeedid marka markay korayaan waxay samayn marka heeriga marka la saaro geeday ka kor taagayaan geedahaasaa daahiya korka looga soo daboolay qol yaroo xihan wey marka gabadha waa la gelina ah. qol yaroo xihan wey caaisho markii waxa weyaan habeenkii looga tegaayo meesha fiiri meela hawdajkaan meelu yiil ratigii markii la diyaariyey afarnina isla qabatay saasaa loo qaatay waxaa loo haysaa gabadhina ku jirto gabadhuna gabadh fudud eh ah, afar nin xooghuna waa qaaday dhag ah, way iska saareen markaas waa la rara caaisha ah, marka qol yaroo xiran wey hawdajaa la yidhaha hawdajkaas gabar ku jirto ina adeertiis ahayd oo faadime la dhihi jiray uu meesha u galay ay ku jirtay markaasuu yidhi wa yowma maalin dakaltu aan galay alkhidra qolkii ama hawdajkii khidra cunaysatin gabadha cunayse la yidhaah qolkeediin aan galay bal maantaas sheeg oo faqaalad ay tihi laka alweylaatu laka waxaa alweylaad waa jamcu weyla weyladuna waa alcadaabu shadiid alcadaab ashadiidu laka waxaa kuu sugnaadeen alweylaatu cadaabyaad daran inaka adiga murjili mid ilugaysiinayaad murjili macnaheed waxa weeyaan gaadiid la-aanad dhigaysaahoo waxaad igu kalifayda inaan lugeeyo oon lugta isaqaano raajin macnaha tusayiri tusayirunii raajilatan maashiyatan cala rijl ah, mid lugta ku socotaad iga dhigaydaa wey mid lugta ku socota ayaad iga dhigaysaa wey wa yowma maalin dakaltu aan galay alkhidra qolkii amase hawdajkii khidra cunayzatin waa kaasaa fiili cunayza waa calam weliba waa lafdigan calamka iyo macnahan calamka iyo oo waxaa ku kulmay taniis bilmacnaa iyo taniis bilafdi labadia ku kulmeen calamna weeyaan taniisna ku jira waa malahinsare haddana wuxuu yidhi khidra cunaysatin waa tanwiiniyey maxaa loo tanwiiniyey litaruurati shicr faqaalad waxay tihi laka waxaa kuu sugnaadeen alweylaatu halaagyaal cadaabyaal darana kugu dhece inaka adiga murjini mid ilugaysiinaya maxaad igu kalifaydaa inaan lugeeyo gaadiid la-aanu dhacdo alshaahidka waxay tahay unaysa tintaas baabu nakirati wlmacrifati haadaa midkaanu baabu nakirati wlmacrifa nakirada iyo macrifada baabkoodii weeye alsmu isimkii darbaani laba nuuc weeye alsmu waa aaday muhiim u tahay nakira iyo macrifa in la kala garto nakiradu hormariyey musanifku maxaa yeelay macrifada ayadaa asal u ah asal u ah, ah. ayadaa asal ah alsmu asha ku jirtaa jinsiyaa saas darteeda wax kasta waa looga qabri karaa lafdigan mar haddii aljinsiya ku jirto musanaa looga qabri karaa mufradaa looga qabri karaa jamcna waa looga qabri karaa alsmu ism darbani haddaad rabtana mudaafad soo qadarina duu darbayni laba nuuc mid u saaxiibo wey axadumaa midkood annakiratu wey wahiya nakiradu alaslu ayada asal inay asal tahay maxaa lagu fahma waxaa lagu fahmaya inay asal tahay ayadaa horayda fiiri adeer waxaa leedahay rajulun nin macrifo ka dhig alrajulu waxay leedahay kitaabun waa nakiro macrifo ka dhig alkitaab waxay leedahay qalamun qalam geli macrifo ka dhig alqalamu marka wujuudka marka hore yaa la helaa nakiradi ayadaa marka asala axadumaa labada mid ka mid ah annakiratu nakiradi wey wahiya nakiradu alslu ayadaa asal ah wahiya nakiradu kulusmin isim dhammaantiis wey isimkoo shaayicun ku faafa fii jinsihi isimkoo laa yaktasu bihi uusan la gaar noqon waaxidun mid duuna aakhara mid kale ka sokay waxaa la yidhahdaa waa isim jinsigiisoo dhan ku faafa jinsigiisoo dhan isim ku faafa wey soma jeedid oo uusan la gaar noqonayn mid jinsiga ka mida hadda haddaan idhaahno kitaabun magacaas ma hal kitaaba la gaara maya haddii tafsiir ku qoran yahay haddii xadiid ku qoran yahy haddii fiqi ku qoran yahy haddii naxwi ku qoran yahy hadduu sarfi ku qoran yahy hadday balaaqa ku qoranta usuul fiq hadduu ku qoran yahy musalax xadiid hadduu ku qoran yahy adab hadduu ku qoran bal ingiriis hadduu ku qoran yahy luqada carabiga kitaaba le luqada carabiga buug lama yaqaan buug waa soomaali ya mise waa luqa kale horta ingiriis miha marka maahan carabi soo ma jeedid marka laakiin kitaab w magacaas waa ka dhexeeya ah, kitaab waa magac ka dhexeeya ah, mid la gaara ma leh ah, mid la gaara oo la dhihi kara kanaa kitaab la ydhaha kuwo kale lama dhihi karo maya ma jiro haddaan idhaa qaalamun qalam waa meeqa nuuc intaasoo nuuc wey soo maaha qaalamun magacaas waa ka dhexeeya marka lagu dhawaaqo afraadda jinsigaasoo dhan ka dhexeeya rajulun marka la yidhahdo kullu dakarin baariqin min bani aadam mid kastoo lab ah oo reer nebi aadan ah waxa weeyaan oo qaangaar ku dhacaya saqiirka lama yihahdo dak waxa weyaan rajul lama yihahdo rajul lama yihahdo daker waa la yidhahda laakiin lama yidhaahdo rajul rajulku waa qaangaar so uma jeedin kaasaa leeda nakiro waa magacaas calaamadaas waa calaamad fudud qofkuna fahmi karo waa isim kastoo marka lagu dhawaaqo dadka ka dhaxeeya afraadda ku jinsiga hadda haddaan idhahdo baytun guryahoo dhan u ka dhexeeya magacaas mid gaaroo guri gaaroo bayt la yidhah miyaa jira may dhammaan mid kasta bayta la yidhaha xataa masjidku waa bayt haddaan la idaafaynoo la dhihin baytullah ama baytu fulaan haddaan la dhihin bayt waa guri sa uma jeedi waa noocaas kitaabun qalamun rajulun imra'atun waa wada noocaas kulligood magacyada ka dhaxeeya way afraad wahiya nakiradii kul smin ism dhammaantiis way isimkoo shaaicin ku faafa fii jinsi fii afraadi jinsi jinsigiisa afraadiisa ku faafa shaaicin isimka laga sifayna wahiya kulu smin ism dhammaantiis weeye isimkoo shaa'icin ku faafa fii jinsihi isimkoo laa yaqtasu uusan la gaar noqon bihi isimka waaxidun mid duuna aakhara mid kale ka sokay wadalika tusaalihi ka rajulin oo kale wey rajul haddii la yidhaah kullu dakarin baaliqin min bani aadam ku kastoo lab ah oo nebi aadan duriyadiisa ka mida ah waa rajul waa farasin afraadda jinsiga fardaha oo dhan uu ka dhaxeeyo mid gaara lama yidhaah ama calihalaba ama ciisaalaba wa kitaabin ayu maktuub oo la qoray kitaab aa laleeya kitaab kitaab aa laleeya wa takriibuha la soo dhowaynteeda sidaasuu yidhahda sida waa tacbiirkii waa jurumiga wey laakiin waxa weeyaan tacbiirka horeeto waa shayga ugu fudud oo qof wax ku fahmi karo waxaa dhici karta midkan uu taqriibka leeyahay iyo kan hore kan hore fudud dadka ibtidaa'iga kan hore fudud hadda isagu wuxuu leeyahay in la soo dhoweeyo oo bal loo soo dhoweeyo fahamka qofka mubtadiga fahmidiisa in loo soo dhoweeyo laakiin xaqiiqo waxaa tacbiirka hore u fudud qofka ibtidaa'iga ha kan uma fududa kan qofka naxwada u baxdaya yaqaan bis qofka kale ma fahmayo wa taqriibuhaa taqriibu nakira nakiradii la soo dhowaynteeda ay taqriibu xaddihaa nakirada xadkeeda haddii la soo dhoweeyo haddii la soo dhoweeyo an yuqaala oo yaa loo soo dhaweynaa ila alfahmi ilaa fahmi اlmubtadi qofka bilowga waxbarashada ku ah fahamkiisa ila alfahmi ay ilaa fahmi اlmubtadi qofka bilowga waxbarashada ku ah fahmidiisa haddii loo soo dhoweeyo an yuqaala waa in la yidhaha annakiratu nakiradu kullu ma isim dhammaantiis weeye saluxa salaxa labadaba ku banaanta facala facula bifatxi laami wa damiha laakin saddex kuule bifatxi eh, bifatxi laami wa damiha labaduba kuugu banaan facala iyo facula ficilkaas kullu ma isim dhammaantiis weeye saluxa uu subanaado dukuulu alifi walaami alif iyo laam inay galaan cali korkiisa waa isim kastoo calogeli karo qof ibtidaa'i ah oo naxwo hadda loo bilaabaa isimkan aluma geli karto iyo waa geli karta makalifaan waa iska qasaasaw midaysan geli karin iska gelina ma qofka ibtidaayaa ah yaqaan isimkan al lama geli karo iyo waa la geli kara ma kala yaqaan ma kala yaqaan maxamed iska gelina almaxamed iska geli marka sida hore taa fahamka ku furud kullu ma isim dhammaantiis way saluxa uu subanaado dukhulul alif walaami alif iyo laam gelidooda caley korkiisa ay galaan wadaalika tusaale ka rajulin oo kale wey rajulin mogta alaa geli karta arajul wa mraatin wal mar'ati wey ah. labadaba al waa la geli karaa waa fudud yihiin ayaga al in la geliya al in la geliya walmar'ati alaleeyahay ogow imraa marka asha la gelinayo walmar'ati ad leeda walmraati adhihi walmar'ati ad leeda marka asha la geliya wa thawbin oo kaleta wa thawbi ad leeda kalashagelido wahawbi ow amase kullu maa shay dhammaantiisa weeye waqaca dhacay mawqica maa shay makaanu dhicidiis yasluxu u suubada dukuulaalalifi walaami al inay gasho caley korkiisa waxaa kaleetoo la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahda ow kullu maa shay dhammaantiis waqaca dhacay mawqica maa isi makaanu dhicidiis yasluxu u suubada dukuulaalif walaami alif iyo laam inay galaan caley korkiisa amase waxaa la yidhaah lafdi aan asaga alugeli karin laakiin wuxuu bedelkayo booskiisa yaallaa mid alugeli karto ka di oo kale wey bimacnaa saaxiba di aluma geli karto laakiin yay la macno tahay saaxib saaxib al waa la geli karaa asaaxib aad leeda al waa la geli karaa waxaa lamida fiiri man oo kale manta oo nakirada waxaa leedahay raaytu man huwa saaxibun laka raaytu man huwa saaxibun laka waxaan arkay mid adiga saaxiib kula mantaas alu ma geli karto man al lama geliyo laakiin boos maxay taallaa insaan insaan alaa geli karta waxay la tahay adoo yidhi ra'aytu insaanan adoo yidhi insaanan alaa geli karta marka duu iyo man waa nakiro maxaa yeelay duudu waxay dhacday isim al geli kara booskiis oo ah saaxib manna maxay dhacday isim al geli karta booskiis oo ah insaan nakiro halkaasaa lagaga gudba wadarbu haani nuuca labeeya wa darbu nuuca ahaani labeeya almacrifatu wey macrifadu ayada xad looma yeelo sababtoo ah waa wax tirsan xad waxaa loo yeelaa afraad aan la koobi karin nakiro haddaan idhaa waa tirinaynaa toban kun haddaan tirino waxaa dhacda inaan aan kala barin ayada lama tirin marka ayada xad aa loo yeela xadkaasaa lagu oqonsanaa laakiin macrifada xad uma bahna waxa intaan la tiriyo afraa lagaa saara waaba intaanba wax intaan wey waaba la xifdina ayadana marka xad uma baa almacrifatu waa darbu haani nuuca labeeya almacrifatu weeye wahiya macrifadii sittatan waa nuucyaalo lixa weeye almudmar wey ka bedelo mudmar damiir meel alla meeshaad ku aragto waa macrifo waa macrifo wa huwa damiirkuna acrafuhaa acrafu sitati lixda kan ugu macrifo badan wey lixda nuuc isaga ugu macrifo badan waxaa laga soo reebi doonaa magaca allah ismulaahi isagaa waa acrafu lmacaarif isagaa wax la macrif moog tahay damiir macnaheedu waa maxe waa macrifa marka la yidhi waa shay la garanayo cid la garanayana kan loo gara og yaa waayo allah marka allah wax la macrifo eg ma jiro allah wax la macrifo eg ma jiro wax la garanaya kan loogu gara og yahay w isagu ilaa shaygan waa macrifa macnaheedu waxay tahay waa mid la garanayo nakiro weeyana waa midaan la garayn waaba intaas warka dhabo haddii la waa nakira la garama waa macrifana waa la garana wey waaba intaas waaba intaas wa huwa damiirku acrafuhaa acrafu sitati lixda kan u macrifadanimada badan wey uma alcalamu calamaa ku xidha mid walba gaara loo sharxi doonaa halkan lagu sharxma waa soo socda mid walba si gaara loo sharxa uma ismu ishaarati ismu ishaara ku xiga ismu ishaaraha waxaad ku dartaa munaadaha nakirada maqsuudada a ku dar nakira maqsuudaha mogta waa macrife nakirada maqsuudada yaa rajulu waa macrife marka ku dar halkan ku dar culummada gaala kuma tar mid gaaray ka dhigaan oo toddobaay ka dhigaan toddoba ay ka dhigaan culummada aan toddobada ka dhigina kanay ku daran ismu ishaaruhu lamid yayda uma almawsuulu ismawsuulka aladi allati aladiina alladaani oo kale uma almucarafu kii lagu macrifeeyey biladaati aaladda wax lagu macrifeeyo aaladda sida al oo kale kii lagu macrifeeyey wasaadisu mid ka lixeeyaa maa kii weye udiifa loo idaafeeyey ilaa waaxidin mid oo minhaa ka mid ah shanta shantaas damiir calam ismu ishaaro ismawsuul mucaraf biladaat intaas mid ka mid midkii loo idaafeeyo waa loo idaafeey waxa wey mudaaf u noqdo mudaaf ilayhiya waxaa noqday shantan mid ka mid a shantan mid ka mid ah aa mudaaf ilayhi noqotay isaguna mudaafkiu noqday mudaafkaa macrifo noqda marka halkuu macrifanimada ka qaadana mudaaf ilayhigiis mudaaf ilayhigu ka qaadana marka fiiri shantan waa aragnay siday u kala darajo badan yihiin xagga macrifanimada midka mudaafka u noqday shantan mid ka mida yuu la darajeegi wuxuu ku yidhi wa huwa mudaafka fii rutbati maa ism darajadiisu ku sugan yahay udiifa ilayhi loo idaafeeyey kan loo idaafeeyo mudaaf ilayhiga kaasuu xagga macrifada kala darajeegi kii calam loo idaafeeya calamul la darajeegi xagga macrifanimada kii ismulishaaro loo idaafeeya ismulishaaruu la darajeegi kii ismawsuul loo idaafeeya ismawsuuluu la darajeegi kii mucaraf biladaab loo idaafeeyaana mucaraf biladaadu la darajeegaya mid kastoo la idaafeeya kan loo idaafeeyu la darajeegaya marka laga reebo kii kii loo idaafeeyey damiir isagaa kuu sheegaa ila sma isimkii maahane isimkii almudaafa loo idaafeeyey ila damiiri fainahu isimka damiir loo idaafeeyey fii rutbati calam calamka darajadiisuu ku sugay darajada calam ayuu imaana ee darajada damiir imaanma darajada calam ayuu imaana ee darajada damiirka ma imaanayo sababtu waxay yidhahdeen saas loo leeyahay haddaad tidhahdo fiiri marartu waxaan soo maray bizaydin zayd zaydkoo saaxibika adiga saaxiibkaa carabiga waa lagu isticmaalaa marartu bizaydin saaxibika haddii la dhihi lahaa isimkii damiir loo idaafeeya damiirku la darajeeya tacbiirkaasu qaladu noqon laha sababtoo ah qaacidadu waxay tahay sifadu kama macrifo badnaato mawsuufka sifadu mawsuufka kama macrifo badnaato ma ka macrifo badnaato waa la sinaataa ama waa ka hoosaydaa haddaan dhihi lahayn isimkii damiir loo idaafeeyo damiiru la deraje egi saaxibika saaxib yuu la deraje kaalaha xagga macrifada haddaan idhaahno isim damiirkii loo idaafeeyo damiiru la la deraje egi saaxib yuu la deraje kaana damiiru la daraje ekaana damiiru la daraje ekaana zayd waa ka sarayna ilaa zayd waa calab saaxiibii kaaftaanuna waa damiir marka qalabay noqonays in la yidhahdo marartu bisaai marartu bizaydin saaxibi ilaa saaxib waa sifo zayda mawsuufa sifadu maxaa noqon laheed sifadan oo saaxib ah inay ka macrifo badan tahay zayd oy ka derajo sarayso taasaa ka dhala laheed taasna waa qalaboo lama ogolo saa darteeda si tacbiirkan loo ilaaliyo waxaa la yidhi kii damiir loo idaafeeyaa wuxuu la daraje ekaana calab marka khalaas hadda mar harta waxaan soo maray bizaydin zaydkoo saaxibika saaxibyuu la darajeegaya maanta zayduu la darajeegi waa la ogolya marka mawsuufkiiu la darajeegi waa la ogolya marka waa la ogolya wayustasnaa waxaa laga soo reebaa mima kii dukira la sheegay oo ah sidaanay macaariftu u kala macrifo badan tahay waxaa laga soo reebaa ismullaahi tacaala magaca alle fainahu magaca alle calamu waa calam asagu damiir maaha wa huwa asaguna acrafulmacaarifi macaarifta waa midka ugu macrifo badan bilijmaac oo laisla ogoliyo isagaa ugu macrifo badan oo meeshaas qisuba ku keeni jiray waa kaas hoos ku dhigaya kawaakibku wuxuu yidhi siba wehiyaba ruya lagu arkay markaasaa la yidhi maa facala allahu bika war siba wehiyo rabbi xuu kugu sameeye haddaad dhimatay faqaala adkhalanii اljana jannu igelsh faqiila bimaada camalka ilaahay kaa aqbalay oo jannada sababta kuugu noqday jannadu waa ka weyn tahay camal laakiin waa sabab camal camalka sababka kuu noqday muxuu ahaa qaala biqowli ina smahu tacaalى acrafu اlmacaarif kelmaddii aan ku celceli jiroon dadka u yeeri jiroon dhihi jiray magaca alle acraf lmacaarif wey kelmadii alla iga aqbalayo kelmadii saasa so uma jeedin marka laakiin damaa'irtu way kala macrifo badan horta macrifo macnaheeda xaa loola jeedaa shay la yaqaan waa kaasa tacbiir waxaan rabaa inaad hadal fudud ku jawaabto shay la yaqaan way macrifo shaygaan waa macrifo waa shay nakirana maxaa loola jeedaa shayan la oqoon soo maaha damiirku marka waa kala macrifo badan damiir yaa u macrifo badan mutakalim sababtoo aan ah haddaan ku idhaahdo ana ma mid kalan ku darsami karaa waa cadda haddaana xataa waxba ishaarin oon idhaahdo ana qultu kada inaan aniga sheegayo qof kastoo kelmaddan kalena waa fahma sooma laakiin fiiri haddaan idhaahdo anta toban qof labaatan qofa iga soo horjeeda boqol qofa iga soo horjeeda anta ani ishkaalaa weli ku jira ma dhowr qofa mid walba wuuu le maanigaa waxaad hadalka u haysaa cid alla hadlayda maaniga fiiri xoogaa qarsoonaashaa ku jiri karta waa inaan xoogaa farfiiqid ku daran markaasay aad cad anta kala ka bedelo anta markaasay caynoobe laakiin haddii hal qof horteeda fadhiyana waa la fahma anta ah, anta qulta kada waa la fahma soo maa marka ishkaal yaraa marka gabal geli kara mukhaadarka marka damiirkii mutakalimka uu ka hooseyso ma jeedin asna yaa ka sii hooseeya aaibka huwa aan idhi huwa kii markumu aha war kii oo kada oo kada oo kada aha xoogaa qarsoonaashaaba geli karaba sa marka damaairta yaa macrifo badan mutakalim yaa ku xiga mukhaadab yaa ku xiga aaib sidaasay u kala sareeyaan والله سبحانه وتعالى علم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد